alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu calaa muxammadin wacalaa aali muxammed wa sallama tasliiman kasiira inta aanan dersiga bilaabin laba su'aaloodoo kolle dersiga ku tacalluqa oo kolle calaaqa la leh bacdulikhwa ay markaa sheegeen haddaan labada su'aalood ku horreeyo su'aali waxay ku saabsan tahay waxaynu soo marray shaydaanku waxyaaluhu amraayo inay ka mid tahay in khalqiga ilaahay la beddelo walaamurannahum fala yugayirunna khalqa allah tagyiir likhalqi illaahi ma soo gelaysaa in ciradii la madoobeeyo ma soo gelaysaa in waxa weeye jidhkii la caddeeyo ma soo gelaysaa garhka in la xiiro intaasoo isi saaran ayaa bacdu ikhwa ay sheegeen tagyiirka ilaahay khalqigiisa la beddelaayo wax kasta oo tagyiir likhalqi illaahi noqonaya waa soo gelayaan xadiiskana waxbaa laga tusaaleeyey shaytaankuna waxyaalaha uu dadka amrayo waxaa ka mid ah in khalqiga ilaahay la bedelo wala amurannahum fala yugayirunna khalqa allah nebiguna calayhi salaatu wasalaam waxa uu nacdalay dumarka ama dadka jidhkooda yacni mudmudaya oo dabeedna indhakuusha ku shubaya oo markaa midabada u samaynaya maantana waxaa soo baxay yacni siyaalo jidhka wax loogu xardho ama loogu qoro oo aan marnaba ka ba'ayn yacni taasna waxa weye jidhkii sawira lagu samaynaayo wax lagu qoraayo waxaasina ay yihiin waxaan markaa ka ba'ayn taqyiir likhalqi illaahi waa noqonaysaa oo wixii markaa waashimadii washmigii markaa hore ee xadiidku ku soo arooray ee nebigu calayhi salaatu wasalaam cidda samaysa uu nacdalay tani waa ka sii daran tahay tani waa ka sii daran tahay wa kadalika ashyaada kale markaa ku saabsan sida markaa jidhkii in la caddeeyo oo midabkiisii la beddelo oo qofkii madoobaa uu markaa iska dhigo qof cad yacnii iska dhigo ta noocaas iyaduna waa taqyiir likhalqi illah weeye shaki kuma jiro ashyaada axaadiisu ku soo aroortayna way ka sii daran tahay waxaa weliba raacdaa iyadoo taqyiir likhalqillaahi ay tahay oo ay markaa muxaram markaa sababtaa u tahay haddana asbaabo kalena waa jiraanoo xagga caafimaadka qudhiisa darar iyo dhibaatay leedahay oo qofka markaa jidhkiisa caddeeyey yacni uma adkaysan karo milixda uma adkaysan karo dabka uma adkaysan karo waxyaalo badan baan u adkaysan karin yacni markaa xanuunnay u sababaysaa darar bay caafimaadkiisa ku leedahay nebiguna calayhi salaatu wasalaam waxau idhi laa darara walaa diraar oo qofka waxa dhibaya ee dhibaatada markaa u keensanaya yacni markaa inuu yacni isku sameeyo ma aha waxay noqonaysaa mid markaa xaaraanah oo dararka sixigaah ama dhibaatada xagga caafimaadkee ay leedahay iyo tagyiirka ilaahay khalqigiisa la beddelaayo labada sababoodba wuxuu ku noqonayaa xaaraan buu ku noqonayaa iyo labada sababoodba waxay keensanayaan xaaraannimada ayay keensanayaan sidaas aawadeed ma bannaana jidhka markaa in la caddeeyo ama midabkiisa la beddelo yacni markaa mid markaa bannaan maaha waa mid muxarama yacni weeye soona gelaysa tagyiir likhalqi illaahi soo gelaysa ta ku saabsan yacni ciradii markaa in la madoobeeyo lafteeda axaadiista qaarkood ayaa diidaysa oo nebigu calayhi salaatu wasalaam yacni markii loo keenay abuuqaxaafa yacni oo yacni abubakar aabbihii ah oo marka waxa weeye daawa madaxiisu boos noqday aan xabad markaa madow loo aqoon yacni marka ayaa loo keenay nebiga calayhi salaatu wasalaam markii fatxu makka yacni marka ayaa loo keenay markii loo keenay ayaa marka wuxuu arkay isagoo madaxa marka abuquxaafa iyada uu yahay yacni marka ka saqaama yacni mid marka wadacad marka uu yahay oo geedkan markaa yacni markaa soonahdoo kale ama wancadka kolba kii lagu fasiraba yani oo kale uu la mid yahay xagga caddaanta markaasuu yidhi hayiruu hada shayba wajannibuuhu sawaad nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ciradan beddela ayuu yidhi kana fogeeya madowga ka fogeeya oo ha madoobaynina marka xadiiska muslim baa saxiixa ku soo wariyey wuxuu markaa caddaynayaa inaan marka waxa weeye ciradii la madoobayn aan madoobayse la marin ayuu markaa xadiiskaasi caddaynayaa arrin ku gaarana maaha markaa yacni shakhsigaa ku gaara oo ahlucilmiga qaarkood waxay tilmaamaan wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam xataa shakhsi amraa inuu dadko dhan marka inuu amray ka dhigan tahay haddii marka wax gaar yeelaya aynay jirin sidaas yada ay tahay weliba markaysaga hadda shakhsiga lama khitaabin yacni dadkiibuu si caama ula khitaabay markaysaga ka agdhowaa wajannibuuhu waawiljamaaca ayaa ku sugan wajannibuuhu sawaada ee fardi keliya markaysaga miduu nebigu la khitaabay ma aha weliba intaa keliya ma aha axaadiis kalena waa soo aroortay oo nabigu calayhi salaatu wasalaam yani markaa uu sheegay xadiiska abu daawuud wakhayruhu soo wariyeen xadiiskaasina waa xadiis saxiixa weeye yacni markaa waxaa ummaddayda ka mid noqon doona dad marka waxa weeye timahooda markaa beddeli doona ka xawaasililxamaam sida marka waxa weeye yacni qoollayda yacni marka waxa weeye midabkeed oo kale yacni ay ku leedahay qoorta yacni mid marka la mid oo kale uu noqonayo markaa madaxoodu laa yarixuuna raa'ixata aljanna wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam dad markaa waxa weeye ciradii madoobaynaya oo madowgoodu la mid noqonayo oo sidaas la mid noqonaayo inay iman doonaan oo aynay urta jannada urinaynin ayuu markaa nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam jannada inaynay urinayn laa yarixuuna raa'ixata aljanna urta jannada ma urinayaan ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi taasina waa waciid daran weeye waciid daran weeye waxaa laga qaadanayaa inay markaa aynay bannaanayn baa laga qaadanayaa amaa markaysaga in la yidhaahdo waxaa laga yaabaa sabab kale inay markaa jannada u urin waayeen ta noocaasi waxa weeye waa taawiil qalada weeye oo aan sax ahayn yacni taawiil qalada weeye waayo sababta uu nebigu sheegay ee uu xukunka ka dambaysiiyey waxa weeye waa inay markaa timahooda madoobaynayaan ayuu sheegay dabeedna markaasu wuxuu ka tartiibiyey in markaa urta jannada aynay urin doonin ayuu markaa dabeedna ka daba keenay waana nooca lagu yidhahdo cilmulusuulka lagu yidhaahdo min baabi alimaa'i waltanbiih cala alcilla waa cilladii oo markaysagaa la baraarujinayo oo la tilmaamayo weeye mar xukunkaa la hormariyaa markaasaa sababta la dambaysiiyaa marna sababtaa la hormariyaa markaasaa xukunka la dambaysiiyaa dhammaan waxay soo gudagelaysaa anwaacday culammadu ku sheegaan min baabi alimaa'i waltanbiihi cala alcilla noocaas ayay markay soo gudagelaysaa noocaa ayay soo gudagelaysaa xadiiskuna xadiis saxiixa weeye ahlu cilmiguna ay saxiixiyeen yacni ibnujawsi ayaa xadiiska ku qaldamay oo yidhi xadiisku waxa weeye waa daciif waxaanu mooday cabdulkariimka xadiiska ku jiraa inuu ibnu abilmukhaariq yahay buu mooday laakiin markaa sax ma aha ee culammada kale muxadisiintu waxay caddeeyeen inuu marka uu yahay cabdikariim aljazari marka inuu yahay bay caddeeyeen ninkii siqada ahaa markaysaga inuu yahay yacnii kutubta markaysaga usuushii xadiiska lagu soo wariyeyna haddii abu daawuudka tahay iyo hadday khayrkii tahayba way tasriixinayaan inuu cabdikariim aljazari yahay waa tasriixinayaan adif ilaa dalika waxaad ku dartaa yacnii xadiiska abu daawuud baa soo wariyey cabdulkariim ibn abilmukhaariqna abu daawuud waxba uma werin waxbaba uma werin marka sidaas aawadeed xadiiskani waa xadiis saxiixa jamac badan oo ahlucilmiga ka mida ayaana markaa saxiixiyey marka sidaas aawadeed marka in cirada la madoobeeyo oo yacni marka waxa weeye yacni markaa ciradii madow laga dhigaa waa mid marka muxarama midabada kale lama diidin haddii markaysagaa la casaynayo iyo haddii bunni laga dhigayo yacni bunnigu madow ma aha yacni waxa weeye waa shay u dhexeeya madowga iyo caddaanka markaysagaa udhexeeya yacni markaa weeye marka waxa weeye haddii markaa midabadaa laga dhigayo waxay soo gelaysaa ruqsadii noocii la banneeyay soo gelaysaa hayiruu hada shayba wajannibuuhu sawaada waxaa laga reeba midabada waxa lagu bedelayo madowga keliya madowga keliya laga reebay laakiin waxa weeye haddii la casaynayo iyo haddii bunni laga dhigayo waxay tahay marka mid bannaan ta noocaasi markaysagaa weeye waa jirtaa masalada inay culammadu isku khilaafeen laakiin masalada alkhilaafu laysa bixujja ahlucilmigu waxay yidhahdaan khilaafku xuj ma aha khilaafku xujo ma aha yacni lama odhan haddii masale laysku khilaafo kaa doontaan qaata yacni waxay noqonaysaa hawaraac bay noqonaysaa haddii wax laysku khilaafo maxaa laga yeelayaa qur-aankaa sheegay wax laga yeelayo fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allahi warasuuli in kuntum tu'minuuna billahi walyowmi alaakhir haddaad shay isku khilaaftaan waxaa u celiysaan allah iyo rasuulkiisa u celiya allah iyo rasuulkiisa u celiyo bimacnaa kitaabkiiyo sunnada sida ugu dhowaanshaha badan raaca waajibku waa saas weeye wama ikhtalaftum fiihi min shayin faxukmuhu ila allah lama odhan haddaad shay isku khilaaftaan kaa doontaan qaata cidda lala khitaabayaana waxaa ugu horraysa saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam haddayba saxaabadu isku khilaafaan ama culammadii ka dambaysay isku khilaafaan mas'alada ma aha markaysaga geestii la maraaba iska bannaan ma aha oo lama odhan kaa doontaan ku camalfala kaa doontaan qaata lama odhan ee waxaa la yidhi ilah iyo rasuulkiisa u celiya iyo fa xukmuhu ila allah ayaa marka allah u yidhi marka xukunkiisu xagga allah buu ahaaday marka qowlka marka waxa weeye kitaabka iyo sunnada ugu dhowaanshaha badan in la raaco ayaa waajiba waxayna culammadu isla ogol yihiin alkhilaafu laysa bixuja khilaafka xujo ma aha shaygu markaysaga in laysku khilaafayna ma bannaynayso masaa'isha sharciga haddii la eegana inta lagu ijmaacay iyo inta laysku khilaafsan yahay dee waxa weeye waxa badan inta laysku khilaafsan yahaa badan inta laysku khilaafsan yahay ayaa badan masaa'isha lagu ijmaacsan yaho laysku waafaqsan yahay waa kooban yihiin marka loo eego masaa'isha diiniga ee laysku khilaafay marka loo eego inta laysku waafaqay waa yar yihiin marka laga hadlaayo axkaamta camaliga marka laga hadlaayo yacni waa kooban yihiin marka loo eego inta la ysku khilaafay saas aawadeed waxaa waajiba in markaysaga yacni kitaabka iyo sunnada qowlka u dhowaanshaha badan in la raaco oo lagu camalfalo ayaa markaysaga waajiba saas aawadeed ahlucilmiga qaarkood waxay sheegeen takyiirka khalqiga ilaahay la bedelayana inay soo gelayso cirada markaa la madoobaynaya inay soo gelayso asheekh maxamed naasirdiin albani kitaabkiisa eh, xajatu nabiy sala allahu aleyh wasalam iyo meelo kaleba waa ku sheegay in marka asbaabaha marka laga warramayo xaaraantinimaynaya yani waxa weeye garhka in la xiiro iyo markaa inay markaa soo gelayso yani waxa weeye taqyiir likhalq illaah oo xiirista garhka la xiiraya yani waxa weeye oo qofkii markaysaga muldhinaya iyada ijmaac baaba lagu soo naqliyay inay marka hore xaaraan tahay marka asbaabo dhowra ayuu xaaraan u noqonayaa mid waxa weeye waa takyiirka khalqiga ilaahay la bedelaayo mid labaad waxa weeye markaa waa ijmaaca laysku waafaqsan yahay midda saddexaad waxay tahay waa amarkii inuu khilaafsan yahay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo uu yidhi acfu lixa uu yidhi walamru yaqtadi lwujuub amarku wuxuu keensanaya waajibnimuu keensanaya midda markaysaga markaa kale waxa weye waa tashabuh markaysaga lilkufaar waa gaaladoo la shabahayo oo gaalada markaysaga yani ayaa markaa xiiri jiray yani marka waxa garhka markaysaga xiiri jiray markaa nebiguna calayhi salaatu wasalaam waa uu yidhi yuhuud iyo nasaare khilaafa oo markaysa markaa garhka sii daaya shaarubahana gaabiya yacni saas yadaa waa yidhi marka waxa weeye tashabuh gaaladii la shabahayaana waa ku jirtaa tashabuh binnisaana waa jirtaa oo dumarkii in la shabahayo waxyaalaha markaa ragga lagu soocay ka mid tahay inay marka waxa yani markaa gadh leeyihiin yani waxay ka mid tahay khasaa'ista ragga la siiyey ayay ka mid tahay ilaa ahlucilmiga qaarkood ay yidhaahdeen qofka dumara haddiiba ay dhacdo si naadira inuu gadh uga soo baxo waa iyadu waa xiraysaa waa markaysaga waa ka reeban tahay yacni laakiin tani waxay ka mid tahay khasaa'ista ragga lagu gaar yeelay ayay markaa ka mid tahay yacni marka alrijaalu qawaamuuna cala annisaa'i bima fadala allahu bacdahum calaa bacdin wa bima anfaquu min amwaalihim marka waxyaalaha ragga lagu fadilay ayay ka mid tahay khasaa'ista ah ayay ka mid tahay inay markaa gadh leeyihiin culammada markaa waa jiraan bacdu ahlicilmi oo markaysaga gaabintoo kale yacni markaa khilaaf geliyey ama isku khilaafeen yacni gaabinta garhka la gaagaabinayo laakiin xiirista la xiiraayo waxay culammadu isla oggol yihiin inay xaaraan tahay oo ahlucilmigii hore wax markaysaga ka qabay inay bannaan tahay ma jirin waxay soo naqliyeen afarta imaam mid walba isagoo nasgaraynaayo inay xaaraan tahay xataa markaysaga shaafici kitaabkiisa al-um ayuu ku nasgaraynayaa xiirista garhka la xiirayaa inay xaaraan tahay oo ku nasgaraynaya halkaas ayuu ku nasgaraynaya waxaana soo naqliyey culammadii hore ee shaaficiya ayaa soo naqliyey una tiiriyey umka umka u tiiriyey laakiin bacdulikhwa markay ka waayeen meelihii madaanka ahaa ee loo filayay ay ka waayeen nowcan maa waxa weeye waa ka shakiyeen yacni markaa hubuudka shaafici ay ka sugan tahay inuu taxriimka garhka la xiirayo inuu xaaraan ku sheegay kitaabkiisa umka markaysaga uu ku sheegay yacni markaa saas yadaa waa ka shakiyeen waxaanad qaacid ahaan ogaataa ahlucilmiga hore waxay soo raraan oo ay markaa sheegaan ibnu rifca a'immadii madhabka ayuu ka mid ahaa a'immadii madhabka ayuu ka mid ahaa sharax weyn buu ku leeyahay kitaabka le attambiih sharax weyn ayuu ku leeyahay oo markaysaga yacni raggii markaa sharxay ayuu markaysaga ka mid yahay oo mujalladaad badan ah laakiin markaa weli lama daabicin sharaxiisana culammada aad bay u ammaani jireen marka waxa weeye culamo badan baa u nisbeeyey inuu ibnu rifca saas soo raray marka eh, culammada hore waxa ay sheegaan ila waa waxa weeye haddii aad ka arki weydo ha odhanin ma jirto waayo waxaa jira wax leeyahay ikhtilaafu nusakh wakhtiyada qaarkood kitaabkii waxaa dhici karta sheikhu inuu marka hore qoraal laga yaabaa dabeedna marka waxa weye la kale yacni naqisho oo dabeedna marka uu sidaa ku faafo kadib baa waxaa dhici karta inay u muuqato zawaa'id inuu ku kordhiyo oo dabeedna nusakh kaleoo ziyaado lele haddana la helo subuutkunbaa laga eegaa yacni nusakh ikhtilaafu nusakh waa jiraan iminka masalada ku saabsan eh, ibnu xasmi inuu markaa yidhi tirmidi waa majhuul abu ciisa tirmidi inuu yidhi waa majhuul saddex xaafid baa soo naqliyey oo xufaadii islaamka ka mid ah oo xaafid ibnu xajar ka mid yahay saddex xaafid baa soo naqliyey maxalluhu ku sheegay bay yidhahdeen oo kitaab alfaraa'id buu ku sheegay nusakha inoo taabacana kitaab alfaraa'id haddii la eego xadiis tirmidi ku jira abu ciisa tirmidi waa keenayaa oo waa ku sugan yahay laakiin waxba ka odhan maayo taasi waa nuskhadayna soo gaadhay laakiin saddex xaafid oo xaafid ibnu xajar ka mid yahay ayaa mid weliba soo naqliyey inuu sidaa ku yidhi ibnu xasmi kitaabkiisa muxallaa khaas ahaan kitaabuulfaraa'id uu sidaa ku yidhi naqligooda miyaa la tuuraya mee la tuuri maayo waa la aqbalaya maa la qaadanaya saas aawadee mucaasiriinta qaarkood inahay ma sugna lagama yeelaayo lagama yeelayo waa min baabi ikhtilaafi nusakh masaladan lafteeda aynu joognana yacni bacdu ikhwa waxay sheegeen anigu ma raajicin inaan meel madinadeedii aynay ahayn shaafici ku sheegaayo oo kitaabuljinaayaat ku sheegaayo ya sheekh cabdalla xaashi waxa uu ii sheegay inuu kitaabuljinaayaat wuxuu baadhaba inuu ka helay markii dambe shaafici oo nasgaraynaaya garhka xiiristiisu inay xaaraan tahay ku nasgaraynaayo marka meelaan madinadeeda ahayn oo meelihii loo filaayay aan ahayn ayuu markaysaga markaa ku tilmaamo ku sheegay saas aawadee xiirista garhka la xiiraayo yacni waa mid xaaraan bannaanayn asbaabo markaa mutacadida ayaanu sidaa xaaraan u yahay taqyiir likhalqi illaahina ahlucilmiga qaarkood waa sheegeen inay markaa soo gelayso waa tilmaameen masalada kale waxay ku saabsan tahay xadiiskii aynu sheegnay ku saabsanaa idaa kuntum alaasatan falaa yatanaaja snaani duuna aaalisi yacni xadiiska caynkaa tilmaamayey ma soo gudagelaysaa waalidku hadduu qaar ka mida ubadkiisa la faqo ma soo gelaysa jawaabtu waxay tahay xadiiska kollay cilla ku sugan sabab buu sheegaya cillada waxaan u jeedaa sabab sabab buu sheegaya sababta loo diiday waa maxay min ajli anna daalika yuxsinu waa inay taasi murugo gelinaysa daraaddeed baa loo reebo arrinkaa loo nahiyey haddaan sababtaasi ka imanaynin waxay markaa ahlu cilmigu sheegeen inaynay markaa xaaraan noqonayn shaygii manhiga ahaa inay soo gudagelayn iyadu ka hadhayso waxaa jira wax la yidhaahdo xukunka cilladu mar way caam yeeshaa xukunkii oo khaas ah oo lafdigiisu khaas yahay baa cillada loo cilleeyey bimacnaa sababta loo loo sharciyeeyey waxay tahay cilla ama sabab caam ah wuxuu noqonayaa xukum caamuu noqonayaa khaasnimadii maxaa ka saaraya sababta lagu xidhay sababtii mar haddaynay ku gaar ahayn markaa halkaas aynay ku gaar ahayn sida sababtu u tallowdoo caam ay u noqotaa xukunkuna caam u noqonaya marna xukunkiibaa lafdigiisu caam yahay sababta loo sharciyeeyaa khaas ah sababta loo sharciyeeyey markay khaas noqoto xukunkuna wuxuu noqonayaa yacni khaas buu noqonayaa waayo qaacidadu maxay tahay alxukmu yaduuru maca alcillati wujuudan wacadaman xukunku cilladu la wareegayaa joogitaan iyo maqnaanshaba waa haddii cilladu cilladu waa sababtee sababtu hadday joogto sababulxukmigu hadduu joogo xukunkiina waa joogaya sababulxukmigii hadduu maqan yahayna ou baaqdana xukunkiina waa baaqanaya alxukmu yaduuru maca alcillati wujuudan wa saas aawadeed haddii markaa sababta xukunku ay noqoto mid caam ah xukunkuna waa la caam garoobaya hadday khaas noqotona waa la khaas noqonaya waqad tukhasisu waqad tucammimu liasliha laakinaha laa takhrimu yacni waa dhacdaa cilladu xukunka inay khaas yeesho isagoo lafdigiisu caam yahay waana dhacdaa inay cilladu xukunka markaa ay caam yeesho caam ka dhigto waqad tukhasisu waqad tucammimu liasliha lakinaha laa takhrimu xukunkii inay burisaa ma suuragal aha waxay culammadu yidhaahdaan idaa caadat calaa asliha bilibtaali yani batalat yani marka inay asalkii kula noqoto burin ay burinaysaa iyadu ma suuroobi karto xukunkii ma burin karto laakiin waa khaas yeeli kartaa waana caam yeeli kartaa saas aawadeed bay culammadu ka qaataan adilo yani axkaam khaasa tilmaamaysa oo cid gaara lagula hadlay inay caam tahay ay ka qaateen wakhtiyo hore waxaynu ka hadalnay xadiiskanna ay culammadii salaf iyo khalafba ay u deliishadeen yacni cid ka midii ay u deliishatay in waxa weeye ahlulbidac laga fogaado laga dheeraado xadiiska dajaal ku saabsan yacni nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi man samica adajaala falyan'a canhu kii dajaal markaysagaa maqlaa ha ka dheeraado ha ka fogaado fa wallahi ina arajula layaatiihi wahuwa yaxsabu annahu mu'min fayatabicu limaa yabcasu bihi min ashubuhaat yacni nin baa markaysaa markaa u tegaya isagoo muumin isu qaba oo isu malaynaya markaasuu raacaya shubahaadku sii daynaya daraaddeed culammadii hore mutaqadimiintaha qaar baa waxay ka daliishadeen fogaanshaha albidaca laga fogaanayo culammada dambana qaarkood baa ka daliishaday culamada hore ka daliishaday waxaa ka mid a ah ibnu batat alcukbari oo culammadii qarnigii culammadii sunnada ee qarnigii afraad ka mida culamada dambe ka daliishadayna waxaa ka mida maxamed ibnu saalix alcuthaymiin waxaa laga yaaba bacdu alikhwa inay xadiiskaasoo kale markay arkaan istidlaalka culamadaasi daliishanayaan inay is idhahaan xadiisku daliil umaa daliil umaa inay saa is baa laga yaabaa laakiin culammadu maxay ka eegayaan waxay ka eegayaan sababta loo yidhi dajaal uga fogaada waa maxay ma inuu dajaal yahay daraaddeedba mise waa inuu shubahaad wax luminayaa uu u saaxiib yahay labada waa iyama dee waa inuu shubahaad wax luminaya u saaxiib yahay xadiiskuna waa ishaaraya fawallaahi ina arajula la yaatiihi wahuwa yaxsabu annahu muumin fayatabicu limaa yabcasu bihi min ashubahaat haddaba markaysagaa shubahaad wax luminaya inuu u saaxiib yahay ma arrin dajaal ku gaaraba mise waa arrin markaysaga cid kalena ku sugnaan karaa maya maaha arrin dajaal ku gaara waa arrin cid kalena ku sugnaan kara wey idan cidduu ku sugnaan karo xukunku waa inuu u tallaabaa cilladii xukunka ayaa caam ah ciladii mar hadday caam tahay xukunkuna wuxuu noqonayaa caam waqad tukhasisu waqad tucamimu liasliha laakinaha laa takhrimu wakhtiyo kaleynu sharxnay masalada noocaasa aynu markaysaa ka hadallay istidlaalka culammadii siday u daliishadeen aynu tilmaanno almuhim haddaynu soo noqonno xadiiskan min ajli ana dalika yuxsinuhu waxay ka qaateen culammadu haddaynay ka dhalanayn inay murugo gelinayso aynay ka imanaynin mamnuucii ma noqonayso la diidaayo masalanoo kale waalidkii baa isagoo jooga ubadkiisii cid ka mida ah markaysaga hoos u faqay ma ka murugoonayaa ma is odhanayaa ama dhib bay kugula tashanayaan ama wax la mida ma is odhanayaa maya yacani waxa weeyaan shiddo agtiisa kuma hayso inay hoos u wada hadlaan oo halkan markaysa ay ku faqaan marka min ajli anna dalika yuxsinuhu maadaama markaysaga ayna ka imanayn waxa weye ma noqonayso markaysaga mid muxarama ma noqonayso wakadalika suwarka kale markaysaga ayna ka imanaynna sidaasoo kale bay ahlucilmigu tilmaameen inay noqonayn marka mid mamnuuca aynay markaysaga noqonayn maalan aabbihii hooyadii markaysaga markaa inay gaar u wada sheekaystaan oo markaysa markaa dee waxa weeye awlaaddii mid ka midi guriga joogo yacnii laba iga faqay oo aniga markaysaa keligay halkan markaysaga fadhiya Eh, maxay gaar markaysaa odaygiiyo islaamtu u wada faqeen miyuu odhanayaa <laughs> miyuu taa ka murugoonayaa marka waxay noqonaysaa ma soo gelayso taasi ee waxay noqonaysaa sababtii xukunka ayaa baaqatay xukunkiina markaa wuxuu noqonayaa mid ka baaqanaya yacnii odaygiiyo islaamtu way iska faqi karaan iyadoo inanku markaysaa iska joogo meel u dhow aanu faqa isagu ka warhayn iyo waxay ku wada hadlayaan wallaahu aclam waxaynu joognay aayadda boqoliyo toddobiyo labaatan ee min suurati nisa macnaha guud ee aayadda kolley waa tilmaanay marka laqbada jalaalaynka tafsiirka jalaalaynka ayaynu la akhrinaynaa aayaadka allah waxau yidhi wayastaftuunaka fi nnisaa'i qul illaahu yuftiikum fiihin wayastaftuunaka way ku fatwo weydiinayaan oo way ku su'aal weydiinayaan fi nnisaa'i ay fii sha'ni nnisaa yatlubuuna minka alfatwa jawaab bay kaa doonayaan fatwadu waa maxay waa jawaab su'aashii laga jawaabaayo weeyaan yatlubuuna minka alfatwa fatway kaa doonayaan futya iyo fatwa labadaba waa la yidhaha labadoona waa fasiix fii sha'ni nisaa'i dumarka xaalkooda ayay kaa fatwo weydiinayaan wa miiraasihinna iyo dhexalkooda qul waxaad tidhahdaa lahum yagaad ku tidhaahdaa allahu yuftikum fiihin allahu allah baa yuftikum fiihinna idinka fatwoonaya shaanigooda ay fii sha'ni nnisaa wamaa yutlaa calaykum kii korkiinna lagu akhrinayana waa idinka fatwoonayaa oo qur'aanka ahi filkitaabi kitaabka gudahiisa lagu ahrinayo alqur'aani qur'aanka gudihiisa lagu ahrinayo oo min aayati lmiraasi aayadda dhaxalka ah wa yuftiikum wuxuu kaloo idinka fatwoonayaa fii yataama nisaa'i dumarka kuwooda agoontaa buu idinka fatwoonayaa shanigooda ay fii sha'ni yataama nisaa culamada qaarkood waxay dhahn waa beddelo fii yataama nisaa'i waxaa laga beddelayaa fiihinna marka waa bedelun biicaadati ljaari waa bedel xarfu jarkii lala soo celiyey hmm. isagu wuxuu u qadaray ficil kale ayuu u qadaro waa ku cadfay ficilkaa uu qadarayana wuu ku cadfay ficilkii hore fii yataama nisaa'i ka bedel fiihinnada horo yuftiikum wuxuu idinka fatwoonayaa fii yataama nisaa'i ay fii sha'ni yataama nisaa dumarka agoontooda kuwa agoonta ah ee dumarka ka mida shanigoodu idinka fatwoonaya allaatii kuwaasoo laa tu'tuunahunna aydaan siinaynin maa kutiba lahunna ay maa furida lahunna wixii loo faral yeelay oo min almiiraasi dhaxala aydaan siinayn marka dee markan maa furida lahunna waxaa kaloo soo gelayaa hadday dhaxal tahay iyo hadday markaysagaa meher iyo xuquuq kale tahay mid walba haddii la guursanaayo xuquuqda dumarka la siiyo hadday tahay mariinka iyo masruufka iyo meherka yacni midnaba yani mid walba wixii loo faral yeelay dee waa in la siiyaa hmm, waa in la siiyaa dhaxalkuna waa saas ileeg maa soo geliyo marka dee xaaladan la guursanaayo kollayba agoon ma aha laakiin agoonta waagii horay ahaan jireenoo waa tasmiyatu shay biictibaari maa kunna shaygii baa lagu magacaabayaa wixii ay dumarku markii hore ay ahaan jireen ee agoonnimada ahayd baa lagu itlaaqay iyagoo deqaan gaadhay aan markan agoon ahayn laa yutma bacda ixtilaam wa targabuuna tu'tuunahunna bay ku cadfan tahay silaatulmawsuulka wa targabuuna aad nacayseen dheh canbuu ku gudbiyeen ayuha alawliyaau can an tankixuuhunna inaad gursataanna aad nacayseen lidamaamatihinna foolxumada ay foolxun yihiin daraaddeed aa u nacayseen inaad guursataan wa faqrihinna culamada qaar waxay ku dareen iyo markaa yani caylnimada ay caydha yihiin ama xoola ayna lahayn yani markaa u nacaysan inaa gursataan sida kalena waa loo fasiray waynagin eh, ragiba yarhabu ama tarhabu hadday can ku gudubto waxay sheegtaa nacayb hadday fii ku gudubtona waxay sheegtaa jacayl mawdicanna labaduba waa ka suuragal ya an yacni markaa horteedna xarafka waa la xadfaa haddii la garnaayo marka xarafka la xadfayo waxa u shardi ahaa yani markaa amnu labsin waa inuu yahayo yani markaa inuu dheh galo waa in laga aamin qabaa halkana haddii la isku qabtay markaa mafiiba macanba dee nooc labsiyaa ku jira haddaba markaysagaa shardigii la yidhi waa lagu xadfi karaa miyaanu maqnayn waxay yidhahdeen culammadu markaysagaa ma maqno hadda labada macno mid walba labadu waa maqsuud ya oo marna waxa weeye waa la nacayaa marna waa la jeclaysanayaa labada suuraba waa jirtaa labada suuraba waa jirtaa wa targabuuna aa markaa jeclaysanaysaan fii an tankixuhunna inaad guursataanna aad jeclaysanaysaan lijamaalihinna wa maalihinna yacnii quruxdooda daraaddeed iyo xoolahooda daraaddeed aa u jeclaysanaysaan haddana xuquuqdoodii aydaan wada siinayn marna aad nacaysaan inaad guursataan laakiin markaa haddaad doontaan yacni markaa aad si kale u eexaysanaysaan ya inaa markaa haysataan yacni markaa oo bimacnaa idin adeegaan oo idin shaqeeyaan ama dee ay maal leeyihiin aad doonaysaan maalkaas inaanu idinka wareegin damaamadu waa foolxumada wey waa diduljamaal ljamaal wa tacduluuhunna aa u diidaysaan an yatasawajna inay guursadaan dumarkaasi inay guursadaanna oo rag kale ay guursadaanna aa u diidaysaan yacni ninka weliga u ah ee hablahan agoomaha mas-uulka ka ah ayaa haddana gayaan u ah ilmaade rum oo kale yihiin ama adeer in adeer buu u yahay ama markaysa marka adeer bay yihiin ama marka waxa in adeerkood baa marka waxa dhalay yani marka waxawe siyaalaha kala duwan yacni yani isagii baa marka cid u xiga oo mas-uul ka ah oo soo korinaya oo soo barbaarinaya maca daalika haddana gayaan buu u yahay hadday noqoto in la guurinayana dee isagaa weli u ah marka raggii kale inuu u guuriyo ma ogola yacni hadduu isagu guursadana xuquuqdii ma wada siinayo iyadana markaysaa markaa dee iskuma taagi karto waa inan yaro uu soo koriyeyo yacni uu cid u xigo yacni markaa hadal kuma celin karto marka sidaas aawadeed meherka dumarka kale lagu meheriyo kuma mehersanaayo xuquuqda dumarka kale uu siinayana ma siinayo yacni hadday tahay xagga jiifka iyo hadday tahay xagga markaa yacni yacni markaa gasiinka iyo hadday tahay xagga markaa mariinka mariinka iyo masruufka mid walba watacduluuhunna aa u diidaysaan an yatasawajna inay guursadaan aa u diidaysaan dumarkaasi rag kale guursadaan tamacan fii miiraasihinna yacnii tamaaci aad tamaaciyaysaan daraaddeed aa ugu diidaysaan fii miiraasihinna dhexalkooda aad tamaaciyaysaan waxaa kuu bannaan inaad mafcuul lahu ka dhigto ay litamacin fii miiraasihinna waxaa kaloo kuu bannaan inaad xaal ka dhigto ya waa masdar nakira ahoo xaal inaad ka dhigtaana kuu bannaan wamasteru munakarun xaalan yaqac bikasratin ka baktatan zaydun alac yani laakiin waxaa labada markaa xagga qaacida ahaan yani markaa fiican oo qiyaasi ah mafcuul lahu ya laakiin masderka nakirada ahi inuu markaa xaal noqdaa maca karatihi iyadoo lala qabo inuu fara badan yahay laysa biqiyaas qiyaas maaha ya qiyaas maaha markaa sidaas aawadee maadaamuu khilaafulqiyaas yahay wejiga kalea ka fiican ay yuftiikum allah waa idiin fatwoonayaa anlaa tafcaluu daalik inaydaan sidaas samayn oo hablaha agoomaha ahaan jiray ee aa cid u xigtaan aydaan guursanin haddaydaan xuquuqdoodii u dhammaystirayn waalmustadcafiina ay wa filmustadcafiina wuxuu kaloo idinka fatwoonayaa idinka jawaabayaa fii sha'ni lmustadcafiin kuwa la daciifsado xaalkooda maxaa kuwa la daciifsado looga jeedaa asigaari kuwa yaryar ee min alwildaani caruurta ah maxaa lagu fatwoonayaa uu allah ku jawaabayaa wuxuu idinku fatwoonaya idin amrayaa an tuctuuhum inaad siisaan xuquuqahum xuquuqdooda aad siisaan carabtii gaalada ahayd waxay samayn jireen xoolaha dhaxalka ah waxay odhan jireen cidda xoogga lehee ku dagaalamaysa dhacsan karaysa ayuunbaa qaybsanaysaa sidaas aawadeed maatada wax dhaxala may siin jirin hadday dumar yihiin iyo hadday carruur yihiinba waxay odhan jireen xoolaha ninka daafacaya uun uunbaa iska leh saas aawadeed dumarna waxba lama siin jirin dhaxalka waxba lagama siin jirin carruurna waxba lagama siin jirin marka kuwaana in xuquuqdooda la siiyo carruurta markaysagaa yacnii aan xuquuqdoodii la seejin ee dhaxalkoodiiy waxay lahaayeen la siiyo taasna ilaahay waa idiin fatwoonaya bimacnaa waa idin amraya wa an taquumuu lilyataama bilqasdi wayaamurukum wuxuu idin amrayaa an taquumuu inaa yani markaa ku kacdaan lilyataama agoonta ugu kacdaan bilqisdi cadaalada a u samaysaanoo ku kacdaan qisdiga waxaa loo jeedaa bilcadli cadaaladda maxaa lagu cadaalad samaynayaa filmiiraasi dhaxalkiiyo walmahri meherkaba wamaa tafcaluu wax kastaa samaysaan maad waa shartiyo oo min khayrin khayr ah mintu waa bayaaniyo ibhaamka maada ku jira ayaa lagu caddaynaya faina allaha kaana bihi caliima faina allaha allah kaana bihi caliima wuxuu ahaaday mid u cilmi badan buu ahaaday fayujaaziikum bihi waa idinka abaalmarinaya waa idinka abaalmarinaya marka laasimka ka dhalanayaa waa jazaaga culamada qaarkood waaba qadareenba oo jawaabu shardi ahaan bay u qadareen oo waxay yidhahdeen faina allaha kaana bihi caliiman waxa weeye waa tacliil liljawaab jawaabtii baa la sii sababaynaya lakiin jawaabtu maxay noqonaysaa waa idinka abaalmarinaya yusibkum waa idinka sawaabinaya markaasaa dabeedna cilladan la keenay fa ina allaha kaana bihi caliima allah waxa uu yidhi wain imra'atun khaafat min bacdiha nushuuzan aw icraadan falaa junaaxa calayhima wain imra'atun khaafat ay wain khaafat imra'atun khaafat hadday qof dumari ka baqdo min bacdihaa ninkeeda ay uga baqdo nushuuzan santaaguu ka santaago oo ka hanqaltaagayo aw icraadan ama jeesi uu ka jeesanaayo oo ka weji dadbaayo falaa junaaxa calayhima wax dembiga korkooda kuma sugna labadaba an yuslixa inay hagaajiyaan baynahumaa yacni markaa sulxi ay ridaan baynahumaa xaal sulxiga soo socdaa kaa'inan baynahumaa mid dhexdooda ku sugan uu yahay sulxan sulxi ay ridaan wax dembiya kuma qabaan qira'a kale waxaa la akhriya an yasaalaxa an yasaalaxaa yani labaduba waxaynu ku arki doonnaa tafsiirka jalaalaynke waa laba qira oo sabciya weeye quraa'u sabcaha ku kala qaybsan oo sida iyo sidaba akhriyey yasaalaxaana waxay tahay yatasaalaxaaba asalkeedu ahayd inay heshiiyaan baynahumaa sulxan heshiis ay heshiiyaan waasulxu khayr waasulxu sulxigu khayrun isagaa ka khayr badan furqada iyo tafaruqa ka khayr badan ama wasulxu sulxigu khayrun khayr buu leeyahay waa khayr khayrarka ka mida wa uxdirat alanfusu shux wa uxdirat waxaa lagu soo xaadiriyey alanfusu nafaha ashuxa yacni markaa shux baa lagu soo xaadiriyey wixii xuquuqdeeda ah inay markaa ku dhegto ku bakhaysho aanu sii dayn baa nafaha markaa waxa ku abuuran wa in tuxsinuu haddaa samafashaan watataquu allaha aka baqataan fa ina allaha kaana bima tacmaluuna khabiira yacni allah waa idinka jazaynaya waa idinka sawaabinaya fa ina allaha allah kaana wuxuu ahaaday mar walbana yahay bima tacmaluuna khabiira waxaad samaynaysaan mid u aqoon badan buu yahay wa in imra'atun khaafat min bacliha nushuusan waa ishtiqaal weeye marka inta shardiyada ahina ficil baa ku xiga marka waxa weeye ism kuma xigi karo sida waxa weeye basriintu ay qabaan marka wixii daahirkiisu uu yahay in isim ku xigo ficilka ka dambeeya ayaa markaa fasiraya ficilka qadaran marka macnuhu wuxuu dhacaya wain imra'atun khaafat min bacdiha yani saasuu macnuhu dhacay laakiin litaqriib bay culammadu u yidhahaan wain imra'atun khaafat wain khaafat imra'atun khaafat oo khaafat labada goor ay u sheegaan labada goor asal ahaan la kulmiyo ma aha bay yidhahdeen oo culammadu waxay yidhahdeen yacni luqada carbeed kuma bannaano labada in la kulmiyaa laa yujmacu bayna alciwadi waalmucawadi canhu ciwadkiiyo mucawadu canhuga in la kulmiyaa ma banaana weligeedba carabi kuma hadlin wa in khaafat imra'atun khaafat haddaba markay wadaaddo laqbaynaya maxay u yidhaahdaan waxay u yidhaahdaan yacni fahamkay ku soo dhoweynayaan ah, fahamka ayay ku soo dhoweynayaan ficilkan dambe waa mufasir wain imra'atun khaafat ay wain khaafat imra'atun khaafat hadday qof dumari ka baqdo ama iska ikhtisaariyo waxaad tidaa wain khaafat imra'atun wain imra'atun ay wain khaafat imra'atun qof dumare hadday ka baqdo marfuucun bificlin yufasirhu khaafat waxaa lagu rafciyey yacni ficil u fasiraayo khaafat ay fasirayso yaa tawaqacat ay ka filato min bacliha xagga ninkeeda ay ka filato zawjiha ninkeeda bacrigu waa zawjka hmm. laakiin bacri wuxuu ku gaar yahay ninko keliya lagu iطlaaqaa ama zawj labadaba waa lagu iطlaaqaa ninkii waa zawj qofka dumarina waa zawj zawjatunna waa la yidhaahdaa laakiin labada waxaa fasaaxo badan zawjun keliya in la yidhaahdo saas aawoodee qur'aanka zawjatun kumay soo aroorin zawjatun iyo zawjaatun marnaba qur'aanka kuma iman bal culamada qaarkood waxay yidhaahdeen fasiixba maaha culamada qaar baa saa yidhi laakiin zawj iyo zawjayn iyo aswaaj baa qur'aanka ku yimi zawjatun iyo zawjaatun yani marnaba kuma iman dumarkii iyadoo la sheegaya aswaaj la yidhahdaa ya qul aswaajiga marka leeyahay aswaaj la tilmaamaayo yacni dumarkii baa markaysaa looga jeedaa marka bacli laakiin markaa qofka dumara laguma itlaaqo ninkay ku gaarto min bacliha ninkeeda ay uga boqdo zawjiha ninkeeda nushuusan yacni iska korraysiin ama santaag tarafucan calayha iska korraysiin iska ee ka hanqaltaagaayo muxuu kaga hanqaltaagaya bitarki mudaajacatiha la jiifkeeda inuu iska daayo ama yaraysto iyo wataqsiri fii nafaqatiha iyo inuu ka gaabiyo yacni masruufkeeda libugdiha nacaybkuu necab yahay daraaddeed wa tumixu caynihi iyo indhihiisi inay u hanqaltaagayaan ilaa ajmala minha mid ka qurux badan ayuu hanqaltaagaya aw icraadan ama jeesi markaysa markaa ay yacni ka dareento canhaa xaggeeda uu ka jeesanaayo biwejhi wejigiisa uga jeesanaayo ka weji dadbaayo aanu u furfurnaynoo bashaasho iyo wejifurnaan iyo wax la mida aanu markaa ku qaabilayn ee wejidadab iyo cadha aad mooddo inay ka muuqato falaa junaaxa calayhima yacnii wax dembiga korkoodaba kuma sugna labadoodaba an yasaalaxaa inay markaa heshiiyaan qiraa'ada kale u asalo ee jalaalaynko saas aawadeed buu ku qoray yacni matniga qiraa'ada kale ku qoray an yuslixa baynahumaa an yuslixa inay hagaajiyaan bimacnaa yuuqica ay ridaan yacni markaa baynahumaa xaal sulxiga soo socdaa yuslixa markay tahay oo sulxanna ay ka dambayso culamada qaar waxay ku fasireen in macnihii yuuqica la tadmiiniyey macnihii yuuqica in la tadmiiniyey marka sidaa la yidhaahdana baynahumaa waxay noqonaysaa in sulxan laga xaalaynayo ya an yuslixa ay an yuuqica inay markaysaga yacni ridaan baynahumaa ama ay dhigaan baynahumaa xaal sulxiga soo socdaa baynahumaa kaa'inan baynahuma mid dhexdooda ku sugan uu yahay sulxan heshiis inay ridaan oo dhexdooda dhigaan wax dembiya kuma qabaan falaa junaaxa calayhima an yasaalaxaa wax dembiya kuma qabaan inay markaa heshiiyaan oo tasaaluxaan yatasaalaxaa bay ahayd asaalatan tawjiiheeda weeye ya dabeedna ta'diiyo saadkii baa laysku idqaamay yasaalaxa saasay ku noqotay taadii saad loo beddelay deedna saadkaa saadka lagu idqaamay saasaa laysugu shiday wax dembiga labadooduba korkooda kuma qabaan an yasaalaxa inay heshiiyaan an yatasaalaxa fiihi idqaamu taa'i fi lasli waxaa ku sugan taadii in lagu idqaamay fi lasli asalka ta'da ahayd fi saadi saadka lagu idqaamay marka iyadoo dee ta'a laguma idqaamine asalkiibay ta' ahaydee saad baa loo bedelay marka laysku idqaamaayo waa in xarafka lagu shadaayo lagu idqaamaayo yani markaysaga marka noociisa laga dhigaa dabeedna markaa waxaa laysku shadaa waa laysku idqaamaa idqaamku waa maxay waa idkhaal waa gelin labadii xaraf laysgudagelinayo oo xaraf labanlaaban laga dhigaayo shadan laga dhigaayo ya idqaam iyo iddiqaam bay cabiraan yacni basriyiinta iyo koofiyiintu kala cabiraan qolna idqaam bay yidhaahdaan qolna iddiqaam bay yidhahdaan qolaha hamsadu waa wasli oo waa iddiqaam qolna hamsadooda waa qaciyo waa idqaam waa ifcaal waana isku macna fiihi idqaamu ta'i waxaa ku sugan ta'dii in lagu idqaamaayo bimacnaa la dhex gelinaayo lagu shadaayo fi lasli asalka ta'da ahayd fi saadi saadka wa fii qiraa'atin qira'a kalena waxaa ku sugnayd ila ta kale aynu sheegnay inuu asal u ah, tahay jalaalaynkeed yuslixa yuslixa baa markaysaa qira'a kale ku sugnay waa sabciya laakiin quri'a hadduu marmar naadiroo dee marka ay ka qaldantay waa jirtaa ya oo fii qiraa'ati intuu yidhi haddana markaysa markaa shaadda ay tahay oo leeya sabaab ku qori ah inuu yidhahday ahayd laakiin haaliban dee waa saxaya sida haalibkaa waa saxaya wa fii qiraa'atin yuslixa oo min aslaxa aslaxa laga keenay min masdari aslaxa baynahumaa sulxan yacnii inay markaa tasaaluxaan baynahumaa dhexdooda ay tasaaluxaan heshiiyaan sulxan yani markaa tasaaluxa ay heshiiyaan waxay noqonaysaa marka ismasderkii baa la keena fi lqasmi xagga qaybta iyo wanafaqati xagga masruufka ay ka tasaaluxaan nooc tanaasula isu sameeyaan qaybinta marka habeendhaxa iyo xagga masruufka ya bian tatruka lahu shayan maxaa tasaaluxaasi ku dhacayaa suuradeedii baa laguu sheegaya ba'dan waa baa taswiire suuradii maxay tahay bian tatruka lahu shayan inay uga tagto markaysaga shay ka tanaasusho ka tagto alaban libaqaa'i suxba doonisay doonayso raadinayso daraaddeed yacni markaa wada joogga iyo suxbadu inay baaqi noqoto fa in radiyat bidalik haddii ay taa ku raalli noqoto dee waxay noqonaysaa markaa in sidaas heshiiska ku dhammaado ayay noqonaysa ay sidaa ku wada joogaan dembina kuma qabaan oo qofka dumar inay wax ka mida ka tanaasusho xuquuqdeedii dembi kuma qabto ninkuna inuu markaa qaato wixii looga tanaasulay oo deedna cishradiiyo dhaqanka dee isaguna wanaajiyo markaa dembi kuma qabo wailaa haddii markaa wax tanaasula la waayo oo dee waxaweye isagina dee aad mooddo inuu si uga soo taagan yahay oo dee meel kale markaysa markaa u hanqaltaagaayo ya iyadina wax tanaasula aynay samaynin facala zawji zawjkii waxa saaranoo waajib ku ah waajib waxa ku ah an yuwafiyahaa xaqaha aw yufaariqaha laba mid inuu yeelo inuu xaqeedoo kaamila u wafeeyo u dhammaystiro wada siiyo ama inuu sii daayo sunno maaha waa waajib labadaa mid inuu yeelaa waajiba laakiin inuu marka waxa weeye ku haysto isagaan xuquuqdii siinaynin oo u wafaynayn xuquuqdaana wax loo cafiyey oo looga tanaasulay aynay ahayn uma bannaana waayo wuu ku cadaab mudanaya wax diinkiisii wax yeelayana inuu ku baaqi noqdaa uma bannaana marka ama xuquuqdii waa inuu wafeeya haddii wax tanaasula u waayo loo tanaasuli waayo ama waa inuu sii daayaa si aan ugu cadaab mudan wasulxu khayr sulxiga ayaa khayr badan oo min alfurqati yani kala tagga ka khayr badan iyo wanushuuzi yani markaa santaagga uu ka santaago iyo walicraadi jeesiga uu ka jeesto waxaa ka khayr badan inuu marka haysto oo bimacnaa santaaggii iyo waxaweye jeesigii xuquuqdii aanu ugu wada wafaynayn wada siinayn uu ku baaqi noqdo iyo inuu markaa waxaweyan yani tafaruq dhaco markaysa markaa ay kala tagaan in sulxi dhaco ayaa markaa ka khayr badan qaala tacaala allah waxau yidhi fii bayaani maa jubila calayhi linsaan wuxuu ka yidhi fii bayaani maa kii caddaynta la caddaynayo jubila calayhi linsaanu bini aadamka lagu abuuray wa uxdirat alanfusu shuxa wa uxdirat waxaa lagu soo xaadiriyey alanfusu nafaha ashuxa bakhaylnima lagu soo xaadiriyey wixii ay leeyihiin ay saa ugu dhegaan waa xaqaygii ya saa ugu dhego ashuxa waa maxay shiddat albukli waa bakhaylnimo daran iyo dhabcaalnimo daran ay jubilat calayhi waa lagu soo xaadiriyey maxaa looga jeeda waa lagu abuuray jubilat calayhi waa lagu abuuray fa waxaad mooddaa naftu xaadiratuhu inay markaysaga yacni eh, yani la joogto eh, bukhliga oo laa takiibu canhu marna waa inay ka maqnaanay ya nafihi baa la soo xaadiriyey oo shuxa lagu soo xaadiriyey maadaama la yidhi dee iyad iyo shuxu inay isku jaal yihiinoo mar walba ay la joogto shuxii iyo bakhaylnimadii darnayd oo marnaba aynay ka faaruqayn baad mooddaa buuli xaadir midku abaa laga dhigay almacnaa macnuhu macnaha aayaddu ana almar'ata qofka dumari laa takaadu ku dhowaan mayso tasmaxu binasiibiha inay saamaxdo ee ama ka tanaasusho binasiibiha nasiibkeeda ay xaqa u leedahay min zawjiha yacni xagga ninkeeda ay markaa xaalu nasiibkaasi min zawjiha xagga ninkeeda ka ahaaday yacni ninkeeda waxay xuquuq u leedahay inay wax ka kacdo oo ka tanaasusho yacnii kuma dhowaanayso sida badan warajulu ninkuna laa yakaadu ku dhowaan maayo yasmaxu calayha inuu markaa u oggolaado binafsihi naftiisa inuu u oggolaado u saamaxo oo xuquuqdii u wada wafeeyo yacni markaa isaguna u oggolaan maayo idaa axabba khayraha hadduu cid kale jeclaado wa in tuxsinuu haddaa markaa samafashaan oo wanaajisaan cishrata annisaa'i dumarka la dhaqankooda haddaa hagaajisaan oo si wanaagsan ula dhaqantaan watattaquu iska ilaalisaan aljawra calayhinna inaad ku xadgudubtaan oo dulmi ku samaysaan iyo joorfal inaad ku samaysaanna iska ilaalisaan ila taqwadu waa min alwiqaaye fa ina allaha allah kaana wuxuu ahaaday bima tacmaluuna khabiira waxaad samaynaysaa mid u aqoon badan buu ahaaday waa idinka abaalmarinayaa baa loo jeedaa fa yujaaziikum bihi waa idinka abaalmarinaya aayaddan aynu joogno waxaa soo arooray sabab kollay ku soo ku soo aroortaa jirtaa waxaa ka mid ah xadiiska asalka xadiisku wuxuu ku yaallaa kollay bukhaari iyo muslim laakiin riwaayada sheegaysa sabab sababnuzuulka sunanka qaar baa soo wariyey sawda bintu zamca waxay ka mid ahayd zawjaadkii nebiga sala allahu alayh wasalam bay ka mid ahayd sawda bintu zamca waxaynay ahayd qof dumara oo markaa da' weyn sida kalena culus dadku jidhkoodu dee waa kala culus yahay da'na waa ahayd waxay ka baqday nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu talaaqo furo ayay ka baqday dee nooc tanaasulay nebiga u samaysay calayhi salaatu wasalaam waxay tidhi yaa rasuul allaahi hay furin zawjaadkaaga aan ka mid ahaado aakhirana zawjaadkaaga aan ku jiro inta adduunyada ka hadhay ee aan joogana habeenkaygii waxaan siiyey caaisha markay dumarkii nabiga eegtay haweenayda nabigu calayhi salaatu wasalaam qalbi ahaan ugu jeclaa inay caaisho tahay ayaa waxay tihi habeenkaygii caaishaan siiyo ugu daray marka aniga wax habeendhaxa hay samayn caaishaan siiyey nabiguna calayhi salaatu wasalaam waa ka aqbalay aayadduna sidaasay ku soo degtay khashyat sawdatu an yutalliqaha rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam faqaalat ya rasuula allahi laa tualliqnii faqaalat ya rasuula allahi laa tutalliqnii wajcal yowmii licaaisha fafacal nebigu waa yeelay wa nasalat hadihi alaaya aayaddanna waa soo degtay sulxiga yacni markaa aayadda laynoogu sheegayo bay soo gudagelaysay xadiiska asalkiisu wuxuu ku sugan yahay bukhaari muslim laakiin sababu nuzuulka ayaanu tasriixinayn inay sawda markay weynaatay habeenkeedii siisay caaisha oo nabigu calayhi salaatu wasalaam habeenkii sawdana yacni caaisha markaa uu la hoyan jiray oo dumarka kale habeen habeen buu markaa la joogi jiray caaishana laba habeen habeenkeedii iyo habeenkii sawda labadaa habeen buu u hoyan jiray gurigeeda waxay ku tusinaysaa arrinka noocaasi inuu markaa bannaan yahay aayadduna waa caddaynaysaa xadiiska nabiguna sala allahu aleyh wasalam waa sii fasiraya xadiiska nebiguna waa fasiraya marka xukum caamana waxaa laynoogu sheegaya marka horena waxaad ogaataa aan arrin ka hormariyo arrinkan ka hormarinaya waxay tahay oo ay yidhaahdeen nebiga calayhi salaatu wasalaam qismada dumarka uu qaybiyaa waajib isaga kuma ahayn khasaa'istiisay ka mid tahay turji man tashaau minhunna watu'wi ilayka man tashaa saas aawoodee qismadu yacni habeendhaxa ahi waajib kuma ahayn haddana yadaan waajib ku ahayn baa nebigu calayhi salaatu wasalaam qismada aanu khilaafi jirin ee uu ilaalin jiray xataa markuu xanuunsanayo wuxuu odhan jiray guriga kale itukubiya caawa gurigee u leh iskama jiifi jirin markaysaga guriga markaa uu xanuunku ku helay ee guriga kale ayaa haddana markaa waxa weeye nebiga loo kaxayn jiray markii sakaraadkii markaa uu ku yimi oo xanuunkiisu cuslaaday zawjaadka nebigu sala allahu alayh wasalam yaga ayaa yidhi yaa rasuul allaahi waxbaa markaa haysa soo dhibin yacni guriga caaisha joog annaguna aan kugu soo booqanno iyaga ka dhaafay saasay dabeedna ku soo booqan jireen guriga caaisha caaishana markaa halkaa ay ku xanaanayn jirto ku hayn jirtay marka iyadoo aan qismadu nebiga waajib ku ahayn baa haddana nebigu qismada marnaba aanu khilaafi jirinee ilaalin jiray waxaa soo aroortay haddii waxa weeye dumarka xuquuqdooda aan loo cadaalad samaynin waciiddaa soo arooray iyo goodiyo ku soo arooraa jira marka aayadda dambe aynu insha allahu tacaala aynu ku sheegi doonnaa markaynu joogno falaa tamilu kula almayli fatadaruuha kalmucallaqa in sha allah sulxigan waxaa laga tilmaamayaa haddii waxa weeye qofkii dumar ahayd ninkii ama ka hanqaltaago amaba ka jeesto xuquuqdeedii wada siin waayo in tasaarux ay galaan oo markaysaga yacni meel dhex isugu yimaadaan oo khaasatan weliba markaysaga markaa qofka dumari tanaasul ay samayso dembi kuma qabaan ninku inuu qaato tanaasulkaana oo xuquuqdii wax ka mida looga kaco looga tanaasulo inuu qaato isaguna dembi kuma qabo qofka dumarina inay markaa saamaxdo oo markaa bixiso dembi kuma qabto la odhan maayo laaluush weeye oo uma bannaano la odhan maayo oo ribada iyo laaluushka iyo marka laga hadlaayo ka bixinaya iyo ka qaadanayaba xaaraan bay ka ahaayeen soo maaha kani baabkaa maaha yaa yani marka waa iyadu inay markaa tanaasulka samayso xuquuqdeeda wax ka mida ka kacdaa si waxa weeye suxbada iyo wada wadajooggu u baaqi noqdo iyaduna dembi kuma qabto isaguna inuu qaato waxaa looga tanaasulay dembi kuma qabo waxayse culammadu sheegeen haddii qofka dumari tanaasul ay samayso ay tidhaahdo xuquuqdaydii waxaasaan kaa dhaafay oo bimacnaa masruufka dumarka kale aad siinayso yacni markaa ama waa kaa dhaafayba ama wax ka midaan kaa dhaafay oo wax ka yar isii ama habeendhaxa waa kaa dhaafay ama wax ka midaan kaa dhaafay haddaad doonto markaad laba la soo joogto aniga habeenii kaala ama ka badan waxa weeye yacni tanaasulka noocaasa waa ka laynoo sheegayo dembina kuma qabto labada daraf midnaba kuma dambaabaayo laakiin haddii ay ka noqoto wixii hore ay ka tanaasushay waa sidii ay uga tanaasushay hadday tidhaahdo markaysaga markaa wixii hore markaysaga anigu aan kaaga tanaasulay waa ka noqdo xuquuqdaydoo dhammaystiran baan rabaa wixii hore ka horreeyey noqoshadeeda kuma soo noqon karto oo ma odhan karto waxa weeye cafintii aan kaa cafiyey ama aan kaa saamaxay ama aan kaa dhaafay dib iigu qalle ama iga sii waxaa hore waa siday u dhaceen laakiin waxa mustaqbaliga ah markaa ay tihi waa ka noqday laga bilaabo ahlucilmigu waxay yidhahdeen ama waa in loo dhammaystira xuquuqdeedii ama waa inuu sii daayaan hadday ka noqoto yani wixii hore ka noqon karin laakiin waxa mustaqbaliga ah dee waxa weeye waa xaq markaa gaaroo weli aan iman oo weli waajibin maadaamuu sidaas yahay kaa mustaqbaliga ah way odhan kartaa waxa weeye hadda markaa laga bilaabo xaqaygii oo dhammaystir doonaya marka isagaa go'aanku la yaallaa inuu u dhammaystiro iyo inuu sii daayo waa nushuuska waxaa loo jeedaa nowcan maa yani markaa nooc tarafucah ama iska koraysiin ah waxaa laga tilmaamaya inu cid uga hanqaltaagaayo icraadkana waxaa looga jeedaa dee inaanu u furfurayn oo ka weji dadbaayo oo yani farxad iyo bashaasho aanu ku qaabilayn ya taasaa markaysa waxaa laga tilmaamaya waxaana la rabaa labada daraf inay ku wada dhaqmaan cishro wanaagsan iyo dhaqan wanaagsan xataa haddii aan jacaylku jirin amaba nuqsaamay waa in dhaqan wanaagsan yacni markaa lagu wada dhaqmaa qisaa la soo naqliyaa cumar bnu khataab wakhtigiisii ayaa waxa dhacday ninbaa qofkii dumare uu qabay ayuu wuxuu ku yidhi may jeceshahay dabeedna way aamustay ku celceliyo wuxuu hi ilaahay baan kugu dhaariye ma jeceshahay markaasay waxay tii mar haddaad idhaarisay awal sheeg isma lahayne laakiin waa sheegayaa kuma jecliy <laughs> ninkii baa cumar u yimi qisadii buu sheegay cumar waa ku xanaaqay wuxuu yidhi maxaad saa u samaynaysaa saa u yeeshay aad saa u tidhi malaa waxaabay sheegaya riwaayadka qaarkood ma ushu u qaaday ya guryuhu ma jacayl bay ku wada dhisan yihin buuri guryuhu jacayl kuma wada dhisnaa xasan ay ku dhisan yihin buui guryuhu laakiin jacayl kuma wada dhisna guryuhu dhaqan wanaagsan bay ku dhisan yihin yani dad badanaa isjeclayn baa dhici karta in ay wada dhaqmaan oo dantu ka dhaxayso oo dee waxa weeye markaas sidaas ay ku macaamilaan ubadna ay isugu dhalaan ubadkana ku korsadaan isagoo qof waliba haddana dee dadaalaya waayo hadduu is yidhahdo de qofku darafku doonaba ha noqdee yacni ma jeclida ka taga hadduu is yidhaahdo yaa u sheegay meesha kale uu tegaayo inay uga doorroon tahay soo ma dhici karto meel ka daran inuu galo meelaad u rooriye meelaad ka rooriye meel roon rabbaa og allahna muxuu yidhi wa casaa an takrahuu shayan wa huwa khayrun lakum ya shay inaa karahyaysataan baa laga yaabaa shaygaasina haddana uu idin yahay khayr idin yahay marka ninku qofka dumara hadduu karho waa inaanu saa ku sii dayn maxaasinta kale waa inuu eegaa iyo wanaagyada kale qofka dumarina hadday ninka karahdo waa inay markaas sidaa kaga tegin waa inay wanaagyada kale eegtaa laa yafrak mu'minu mu'minata in kariha minha khuluqan radiya minha aakhara nin muumine qof dumaroo muuminadan eh, yani markaa necbaansho u necbaaday oo wax ku nacay yaan uga tegin usii dayn hadduu dabeecad ku karaahiyaysto ku naco mid kale ayuu kaga raali noqonaya arrinkaana hadduu ku sabro ama qofkii dumaro oo ninkii karaahiyaysatay ay ku sabrto ilaahay dartii mid waliba ka kale wuxuu ku karaahiyaystay uu ugu sabro ugu dulqaato liajli illaah waxaa laga yaabaa ciwad khayr badan in ilaahay ka siiyo aanu meel kale ka helin waxaa dhici karta awlaad barara ah inu ilahay kaga arsaaqo ya tacwiid baa jira in meel kale laga cawilaa laga yaabaa oo sabirkaas yacni markaa iyadoo karaahiya ay jirto haddana lagu sabraayo oo ninkii uu ku sabrayo qofkii dumar ahayd ama qofkii dumar ahayd ninkii oo ay karaahiyaysatay ay ku sabrayso in cawil khayr qaba la siiyo oo yani sawaabka aakhire marka laga yimaado yani marka cawil kale oo khayr qaba xagga adduunyada lafteeda in laga siiyo oo meel kale waxaanu qofnaba ka helaynin qofkaa lagaga arsaaqay ninbaa wuxuu yidhi ninu qofka dumari waa dhamac buu yidhi dhamac laakiin dheeman bay dhalaysaa buu yidhi ubadkay u dhalaysay la yaabay iyo siday tahay marka wuxuuhi waa dhamac laakiin dheeman bay dhalaysaa buu yidhi waayahay allah waxau yidhi walan tastaiicuu an tacdiluu bayna annisaa'i walow xarastum walan tastaiicuu ma kari kartaan an tacdiluu bayna annisaa'i inaa u caddaalad samaysaan dumarka dhexdooda yacanii dumarkii aa wada qabteen ee aa guurka ku kulmiseen inaa u caddaalad samaysaan caddaalad dhammaystiran ma kari kartaan walow xarastum aaba ku dadaasheene ma awoodi kartaan inaad u cadaalad samaysaan falaa tamiiluu ha iilannina kulla almayli iilasho dhammaanteed yacni mid ha ka iilannina fatadaruuha aa ka tagtaan taa ka ilateen kalmucallaqati mucallaqada xaalay la mid tahay sidii midaan la qabin lana furin iska laalaadoo kale meel dhexa ah aa ka yeeshaan kalmucallaqati ay mila almucallaqa oo taraka mar baa loo isticmaalaa bimacnaa sayara tadaruna la yidhaahdo macnaa sayara hadda loo isticmaalayaa marka mafcuulkii labaad wuxuu noqonayaa kaafka mila almucallaqa haddaad tegistii aad u fasirtana waxay noqonaysaa inaad markaa xaalayso oo markaa ay noqoto yani mushaabihata lilmucallaqa yani kaafku markaana waa isimo dee isagaa la xaalaynaya macnaa mushaabihatin baa lagu awilaya mushaabihatan wain tuslixuu haddii aa hagaajisaan oo islaaxisaan dhexdiinna watattaquu allaha ka baqataan fa ina allaha allah kaana wuxuu ahaaday mar walbana yahay hafuuran mid dembidhaaf badan raxiiman wuxuu ahaaday raxiiman mid naxariis badan buu ahaaday mid naxariis badan ayuu ahaaday oo raxiiman laga beddelo hafuuran ama damiirka hafuuran ku qarsoon laga xaaleeyo walaha wuxuu yahay raxiiman xaaluu yahay haddii ay kala tagaan labadii isqabay yuqni illaahu kullan min sacatih yuqni illaahu ilaahay waa hani yeelayaa kullan mid kastaoo labadooda ka mida min sacatihi yacnii ballaarkiisa iyo haninimadiisa ayuu ilaahay iyo fadligiisa ayuu markaa ku qani yeelayaa wa kaana allaahu allah wuxuu ahaaday waasican miduu ballaaran yahay raxmaddiisa iyo fadligiisa iyo cilmigiisuba xakiiman wuxuu ahaaday mid xikmad badan buu ahaaday ka bedelo xakiiman mid xikmad badan buu ahaaday shay waliba halkuu ku habboon yaha dhigaya walilaahi allahoo qura waxa u sugnaaday maa fi samaawaati waxa cirarka ku sugan dhammaantood wamaa fi lardi waxa dhulka ku sugan dhammaantii walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum ay wawallaahi allah baan ku dhaartay laqad wasaynaa xaqiiqee waa u dardaarano waa amarnay aladiina kuwii uutu lkitaaba kitaabka la siiyey min qablikum idinka hortiin kitaabka la siiyey wa iyaakum iyo idinkaba waxaanu idin dardaarannay iyaadu waxay ku cadfan tahay an ittaqu allah allah ka baqa ayaanu idin dardaarannay wa in takfuruu haddaad markaa kufridaan waa gaalowdaan fa inna lilaahi maa fi asamaawaati wamaa fi alard fa inna lilaahi allah waxa u sugnaaday keligii maa fi asamaawaati waxa cirarka ku sugan dhammaantood wamaa fi lardiya waxa dhulka ku sugan dhammaantiin wa kaana allahu allah wuxuu ahaaday mar walbana yahay haniyan mid hani ah oan cidnaba u baahnayn xamiidan ka bedelo wuxuu ahaaday xamiidan ay maxmuudan mid la mahadiyo ayuu ahaaday walilaahi allahu qura waxaa u sugnaaday maa fi samaawaati waxa cirarka ku sugan dhammaantood wamaa fi lardi waxa dhulka ku sugan kulligood allah bay u sugnaadeen mulkan wa khalqan wa baa ku filan wakiilan xaaluu ilaaliye yahay ama wakiilan xaaluu markhaati yahay in yasha yudhibkum in yasha hadduu ilaahay doono inuu idin tagsiiyo yudhibkum waa idin tagsiinaya ayuhannaasu dadow hadduu ilaahay doono waa idin tagsiinaya wayaati biaakhariin wayaati wuxuu keenayaa biaakhariina qaar kale ayuu keenayaa dad kale ayuu idinku beddelayaa beddelkiinna keenaya wa kaana allahu allah wuxuu ahaaday calaa dalika qadiira arrinkaa mid awoodaaya oo qadiir ku abu ahaaday walam tastatiicuu an tacdiluu bayna annisaa'i laqbada jalaalinka aan la akhrino tafsiirka jalaalinka walam tastatiicuu ma kari kartaan an tacdiluu inaa cadaalad samaysaan tusawuu bayna annisaa'i dumarka aa sintaan fi lmaxabati jacaylka aa ka sintaan oo xagga jacaylka inaa ku cadaalad samaysaan qalbiga jacaylkiisa yacni taa ma kari kartaan walow xarastum aa ku dadaasheenba calaa daalika taasaa ku dadaasheene ma kari kartaan inaad ku cadaalad samaysaan xaal axwaasha ka mida kolay ku tahay xaalaa ku dadaashaan iyo xaal aydan ku dadaalin mid walba fii kulli xaalin falaa tamiilu ha iilanina kula lmayli iilasho dhammaanteed ila alatii tuxibuunaha taa jeceshiin xaggeeda ha u iilanina fi lqasmi xagga qaybta iyo wanafaqati xagga masruufkaba fatadaruuha aa ka tagtaan tatruku lmumaala canha tii laga iishay a ka tagtaan kalmucallaqati ay mushaabihatan lilmucallaqati ama mumaasilatan lilmucallaqati xaalay shabbahayso mid mucallaqa ah oo mid la furayna aan ahayn mid la qabana aan ahayn mid la qabayoo xuquuqdii la siinaya ma aha mid la sii daayo oo la furay oo madaxeeda loo banneeyeyna ma aha sidii wax laalaado kale labada dhexdooday markaa ku sugantay mucallaqadu waa maxay allatii laa hiya ayim waataan ahayn markaysaga yacnii qof dumaro oo aan nin lahayn oo madax bannaan ma aha walaa hiya daatu baclin mid nin u saaxiib oo nin lena ma aha oo xuquuqdii la siinayo bayna bayn bay iska tahay wa in tuslixuu haddaa hagaajisaan dhexdiinna bilcadli aa ku hagaajisaan cadaalad inaa ku samaysaan fi filkhasmi qaybta wa tattaquu ay iska ilaalisaan aljawra showrfalka iyo dulmiga fa ina allaha allah kaana wuxuu ahaaday ghafuuran mid dembi dhaaf badan buu ahaaday lima fii quluubikum waxa qalbiyadiinna ku suganoo min almayli iilasho ah uu mid u sii iilanaayo waa idinka dhaafaya raxiiman raxiiman bikum mid idin naxariis badan buu ahaaday fii dalik arrinkaa idinku naxariis badan oo dee waxaydan kari karin laydinkuma waajibin yani marka maxabada qalbigana inaad ku cadaalad samaysaan yani marka waxaa kari kartaan maaha hmm, waa cadli maxaa waajiba cadliga mustataace la kari karaa waajiba laakiin cadliga aan la awoodi karayn ee daaqada bini aadamka aan ku jirin waa jacaylka qalbiga markaysaga weeyaan in lagu cadaalad sameeya waajib maaha wa in yatafaraqa haddii ay kala tagaan azawjaani labadii isqabay bialaaqi alaaq sababtii ay ku kala tagaan yuqni illaahu ilaahay hani buu ka yeelayaa kulla mid kastoo ayuu hani ka yeelaya can saaxibii saaxiibkii mid ka kaaftoomuu ka yeelaya min sacatihi yani fadligiisa ayuu kaga hani yeelaya min saacatii saacada waxaa laga tilmaamayaa waa fadliga hannimada fadliga iyo hannimada ay fadlihi min fadlihi baa marka macnuhu udhacaya min saacatii min fadlihi oo siduu uga hani yeelayaa bian yarzuqaha inuu ku arsaaqo zawjan hayrahu yacni zawj aan markaa eh, aan isaga ahayn qofkii dumar ahayd oo kale haddii ay markaa tahay mid yada markaa lagu tacadinayay oo markaysaa markaa dee faraj baa laga yaabay in ilaahay u yeelo nin ka wanaagsan aan isagii ahayn aan kii oo kale ahayn in ilaahay ku arsaaqo ayaa markaa la rajaynaya wa yarzuqahu hayraha yacni iyada lafteedu haddii markaysaa markaa ninkii ay dhibaatayso oo dee markaysagaa ay markaa lurtana oo uu hayn kari waayo dee saa kusii daayana sulxigina suuro geli waayo waxaa markaysaga la rajaynaya ilahay qali kaga yeelo ninkana inuu gabadh kaleo markaysaga iyada aan ahayn oo ka wanaagsan ilahay ku arsaaqo yacni kolba labada qof yani waxaa laga yaabaa inuu mid markaysaa markaa deeddu xaggiisa ay tahay marka ka kale waxaa laga yaabaa in markaa ama la rajaynayaa in faraj ka wanaagsan ilaahay ku arsaaqo wa kaana allaahu allah wuxuu ahaaday waasican miduu markaa ballaadhan yahay fadligiisu iyo cilmigiisa iyo raxmaddiisu mid walba ballaadhan tahay likhalqihi fi lfadli yani waa u waasic khalqigiisa fi xagga markaysaa fadliga iyo naxariista iyo cilmigaba oo cidduu doono ilaahay marka u waasicinaya fadli siinaya haninimo siinaya xakiiman mid xikmad badan buu ahaaday fii ma dabbarahu lahum wuxuu u maamulana yani oo u dabbarana ilaahay xakiim buu ku ahaaday walilaahi allahu qura waxaa u sugnaaday maa fi samaawaati waxa cirarka usugan dhammaantood wamaa fi lardi waxa dhulka kusugan dhammaantii walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba ay wallaahi laqad wasaynaa xaqiiqaha waa u dardaaranay bimacnaa waa amarnay aladiina kuwii uutul kitaaba kitaabka la siiyey jinsiga kitaab baa laga tilmaamaya bimacna alkutub kutubta la siiyey marka towraad iyo injiilba waa soo gelayaan min qablikum idinka la siiye kitaabka jinsiga kitaab la siiyey oo labadii kitaabba ku dhacaya kutubtii noqonaysa marka ay alyahuuda wanasaara oo yahuud iyo nasaaro ah wa iyaakum iyo idinkaba waxaannu idin dardaarano idin amarnay yaa ahla alqur'aan yacni qolada qur'aanka u ehelka ahow waa ummatu muxamed sala allahu alayhi wasalam an ittaqu llah ay ittaqu llah allah ka baqa ama bian ittaqu llah allah ka baqa ayaannu idin amarnay waxa bannaan in anta la yidhaahdo waxa weeye waa tafsiiriyo iyo in laha waa masderiyo laakiin sheikhu wuxuu maray inay masderiyo tahay waayo xarafkiibuu mar hadduu xarafka qadaro oo bian ittaqu llah yidhi yacni wuxuu idin amray bian ittaqu llaha allah ka baqo idin amray hmm. laakiin marka waxa weeye shuruudihii anta mufasirada ahi way ku sugan tahay shuruuddii waa ku dhammaystiran wax macna alqawli le laa xuruufahu baa ka horeeya jumla ka horaysa jumla ka dambaysa xaraf ma gelin shuruuddii baa marka mustawfan ay ittaqu llah allah ka baqa khaafuu ciqaabahu ciqaabtiisa ka baqa maxaa kaga baqaysaan bian tutiicuuhu inaa aeecdaan allah aeecdaan wa lahum yaga waxaanu ku nidhi walakum idinkana idinku nidhi in takfuruu haddii aad kufridaan oo gaalowdaan bimaa wasiitum bihi wixii laydin dardaarmay aad ka kufridaan oo ka abaalka dartaan oo yeeli weydaan amaba ka kufridaan kufri dee kufriga akbar iyo asqar baa noqon karaa fa inna lilaahi allah waxa u sugnaaday maa fi samaawaati waxa cerarka ku sugan dhammaantood wamaa fi lardi waxa dhulka ku sugan dhammaantii khalqan wa mulkan wa cabiidan xag marka abuur ahaan iyo xag mulki ahaan iyo xag addoommo ahaan oo ku tasarufayo intaba falaa yaduruhu kufrukum falaa yaduruhu ilaahay waxba yeeli maayo kufrukum gaalnimadeedu yani allah waxba yeeli maayo idinku baa isdhibaya wa kaana allahu allah wuxuu ahaaday haniyan mid hani ah can khalqihi khalqigiisa hani ka ah wa cibaadatihim cibaadadana hani ka ah xamiidan maxmuudan fii suncihi yahay waxa uu samaynayana yani markaa mid ku mahadsan weeye walilaahi allahu qura waxa u sugnaaday maa fi samaawaati waxa cirarka kusugan dhammaantood maa fi lardi waxa dhulka kusugan dhammaanteed kararahu takiidan wuxuu u soo celceliyey adkaynuu adkaynayo daraaddeed muxuu adkaynayaa litaqriiri muujibi taqwa yani waxa taqwada markaa sababaya waajibinaya sugista la sugaayo la adkaynayo muujib weeye muujab maaha marka muujibkana waxaa looga jeedaa sababtaa laga tilmaamaya muqtadi iyo sabab iyo muujib waa bimacnan wakafaa billaahi wakiila wakafaa billaahi allah baa ku filan wakiilan xaaluu wakiil yahay ama min jihati wakiil ay shahiidan xaaluu markhaati yahay bianna maa fiihimaa lahu waxa cirarkiiyo dhulka ku suganba inay allah u sugan yihiin oo allah shahiid ku yahay oo sidaa og yahay oo markhaati ka yahay ama wakiilan bimacnaa xafiidan xaaluu xafiid yahay culamada qaar xafiidan bay ku fasireen aayaddan hore waxaa laynoo sheegayaa cadligii inuu laba qaybood u qaybsamo cadli waajiba oo mustataaca iyo cadli hayru waajiba oo hayru mustataaca cadliga aan la kari karaynini waajib ma aha waa cadlun hayru mustataac laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha ilaahay nafna ku kalifi maayo waxay kari karaysa mooyaane wax kale marka cadliga hayru mustataaci waa maxay cadliga hayru mustataaci wuxuu noqonayaa maxabada qalbigu noqonaya wuxuu kala noqonayaa galmada lafteeda yadan hakrasha ku jirin haddii habeendhixii dee markaysaga habeen markuu oori la joogay hamaddii uu iska helo uu markaysaga u galmoodo in allaha laa yastaxyii min alxaq ilaahay xaqa kama xishoodo habeen kalena markaysaga uu hamad waayo yacnii ilaaba ilaa habeenkaa markaad la joogtay waad u galmootay habeenka kale markaad gabadha kale la joogtay maxaad ugu galmoon weyday dee kuma dambaabaayo haddii laakiin dee hakarasha isaga ku jirto oo dee markaa waxa weeye uu mid hakaranayo taas markaa dembigu waa ka imanaya waxay noqonaysaa waxa markaa qofkii dumara yacni cafaafkii u sababaya oo xaqeedii ugu gudayo inuu markaa ula yimaado laakiin shardi ma aha yacni mid kastaba habeenku la joogo ilaaba ilaa inuu marka waxawe shaqada qabtaa markaysaga shardi maaha habeendhaxana shaqadoo keliya loogama jeedo waayo wakhtiyada qaarkood iyadoo maanic jiro ayaa markaysaga habeendhix imanaya gabadhi markaysaga waxay ku jirtaa dhiiggii caadada ama waxay ku jirtaa dhiiggii dhalmada amaba waa umul habeendhex ma kaga dhacaya may haddaynay kaa cafin kaga dhic maayo waa umula xagga kalean iska joogaya markaysaa markaa dee laga yeeli maayo waxaa looga baahan yahay faraashko keliya maaha joogista odaygu joogo dee waa la rabaa waa la doonaya markaa saas aawadee haddii laga cafiyo la yidhaahdo dee iska joog intaa xagga ah ya haddii la yidhaahdo oo dee laga cafiyo waa ka dhacaysaa laakiin haddii kale kama dhacayso wax kale iska daaya dee waxaa imanaya wakhtiyada uu isagu khiyaarkiisa mid ku kaxeeyo oo aan loo qori tuurin haddaan laga cafin waa in markaa loo qalleeyaa muddadu la maqnaa muddadu la maqnaa waa inuu qalleeyaa nebigu muxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam in sabactu laka sabactu linisaa'i yani markaa zawjo cusub buu markaysaa markaa oo carmalu la guri gelayay nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasu laba kala dooro saddex habeen baad xaqu leedahay bimacnaa ma saddex habeen baan kuula joogaa arooska dabeedna qaybtaan markaysaa sameeyaa mise toddobabax baan kula joogaayo haddaan toddoba habeen kula joogo dumarkaygana waa u toddoba toddobaynayaa oo iyagana toddoba toddobadaasaan la joogayaa haddaan saddex kula joogana dee waxaway qismadii caadiga ahayd baan markaa samaynaynaa marka waxaba saasuu u doorgeliyey marka calaa kulli xaal baabkan qadaa ka yimaadaa marka xuquuqda wixii aan laga cafin dee ninkii waa lagu leeyihi waa laga rabaa calaa kulli xaal cadliga khayru mustataacan la kari karin qofkii waajib kumaaha maxabada qalbigu waxay ka mid tahay cadligaan la awoodi karin xadiis sunanka lagu soo wariyeyna waa jiraan oo afarta asxaabu sunan iyo imaam axmed soo wariyeen inkastoo culammada qaarkood ay sanadkiisa ka hadleen oo uu ka mid yahay sheekh albaani waana xadiis mashhuura lakiin bacdu ahlicilmi oo kollay soo dhowaynaya jira oo xadiiska tilmaamaaya kaana rasul lahi sala allahu aleyh wasalam yaqsimu bayna nisaa'ihi fayacdil uma yaquulu allahuma hada qasmii fima amlik falaa talumnii fima tamliku walaa amlik waxaa laga sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu dumarkiisa u cadaalad samayn jiray oo qaybinta ugu cadaalad samayn jiray dabeedna wuxuu odhan jiray allahuma hada qasmii ilahu taasi waa qaybtaydii aan qaybinaayey waxaan kari ee ha igu canaananin waxaad adigu awoodaysaa anigu karaynin oo maxay ah jacaylka qalbiga mana qarin jirin nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu caaisha ugu jecel yahay dumarkiisa oo dee saxiixaynka ku soo aroortay bukhaariiyo muslim markii nebiga la weydiiyey oo yacni markaa saxaabada qaar ay weydiiyeen camr bnu caas inuu ahaa baan filaya nnaasi axabu ilayk dad yaad ugu jeceshaa qaala caaishatu caaishaan ugu jeclahay baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam caaisha ayaan ugu jeclahay wuxuu haddana weydiiyey su'aal labaadoo wuxuu yidhi min arijaali xagga raggayaad ugu jeceshahay qaala abuuha aabbaheed baan ugu jeclaha baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yacni saas ayuu yidhi marka maxabada qalbiga eed laguma laha haddii qalbigu gees u iisho laakiin maxaa laga rabaa maxabada qalbigu waa cadli hayri mustataac cadliga mustataaca waajib ah oo yani markaa masruufka iyo mariinka iyo waxaweeye markaa gogosha yani marka waxaweeye eh, in markaa loogu cadaalad sameeyo yani markaa iyadoo aan hagrasho ku jirin saa loogu sameeyo cadaalad loogu sameeyo taasaa waajiba wixii aan la kari karayn dee markaa waxawe qofku ku dambaabi maayo waxaana soo arooray waciid sheegaya ninka laba dumara guursada oo midkood u iisha oo bimacnaa u cadaalad samayn waaya aakhire waxaa lasoo saaraa isagoo marka waxa weeye washiquhu maa'il isagoo dhinac u qallooca aan saani ahayn isagoo markaysaga markaa dhinac u qallooca ayaa markaysa markaa lasoo saara aakhiro waa waciid markaysa markaa daran weeye yacni xadiiska saxiixa saa ku soo arooray wuxuu sheegaya waciid daran buu sheegaya marka saas aawadeed yacni waa in markaa cadliga lagu dadaalaa la kari karaayo yani marka taas waa in lagu dadaalaa haddii labadii qof marka xuquuqdii aynay isu oofinayn oo tanaasul wax la yidhaahdaana aanu jirin dee markaa kala taggaa uga roon intay isku cadaab mudan lahaayeen qofka dumare hadday ninka iska soo taagtana ay wax niyada uma hayo xuquuqdiisana uma oofin karo ya dee waxay noqonaysaa waxa weeye markaa khulcigii inay dalbatay isaguna uu doonaayo khulcigii inay dalbatay noqonaysa wakhtigii nebigana waa dhacday wallaahi maa aciibu calayhi fii diinin walaa khuluq naftayduunbaa nacday bay tiri laakiin diin iyo akhlaaqtoonna ku ceebayn maayo yani waxaan ka baqayaa kufri inaan ku dhaco yani marka kufraan ulcashiir oo ninka xaqiisa aan ka soo bixi waayo oo xuquuqdii uma oofin karo nafsadaydii baa ka taagan markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi ataruddiina calayhi xadiiqata beertii meherka uu kaaga dhigay ma u celinaysaa haabay tidhi dalqadii markaa taasaa loo dhaafiyey isagana waxaa lagu watalliqaha taliiqatan yani inkastoo culamo badan ay qabaan inay fasakh tahay yani khulcigu fasakh yahay ay qabaan halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk